bilowge adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafi kale lawhaa barbardhac iyo badin baafi kale lawhaa bilowge adduunyada baratankii bilowda bilowge adduunyada baritankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhurka iyo n magaalada muqdisho khamiis sideed labaatanka sebtembar sanadkuna waa labada kun wararkan maanta idinkugu heyna barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona manchester city oo laga reebay tartanka karabow kaabka iyada oo ka burburtay riyadii ahayd afarlee koob inay sanadkaani qaadaan kooxda kubadda cagta chelsea oo dhaawacyada kusii badanayaan kadib markii xalay uu ka dhaawacmay xidig kale oo muhiim u ah safka kooxda buluwisna guushii ugu horeysay ayay xalay gaartay inta lagu guda jiro bisha sebtembar kooxdan buluwisa sebtembar sidii loo galay ayada iyo guulis ma arkin sidoo kalena wax goola ma aysan dhalin balse xal abaartii guulla bisha sebtembar iyo weliba guulla-aantii waa ay soo afjareen oo naadiga brighton ayay ka badiyeen kulankaasi waxyaabihii laga diiwaan geliyay ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan muddadu hawada ku jiro leonel miisi oo laga qaaday koobkii labaad uu doonayay inuu la qaado ama uu kula guuleysto kooxdiisa miyaami victor osemhen oo magacaabay horyaalka uu rabay inuu tago kadib markii uu shaki galay mustaqbalkiisa naadiga naaboli wararkaas iyo qodobo kale ayaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka muddadu hawada ku jiro qeybaha dambe ee barnaamijkana saaxiibada ayaana laga qayb qaadan doona qadka taleefonka ayaan idin furi doonaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan halka uu ka farsameynaya cabdiraxmaan kayse mar kale kusoo dhawaada ciyaaraha duhur k n n waa tahay waxaad maqlaysaan barnaamijka ciyaaraha qaybihiisii ugu horeeyay haddii aan eegno wararkana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa guul soo laabashada ka gaartay naadiga lagu magacaabo leicester city kulan ka dhacay garoonka anfield oo ay ku ciyaarto kooxda readis kulankan oo ka tirsanaa tartanka karabo kaabka la yiraahdo xilli ciyaareedkan liverpool ayaa ku bilaabatay bandhig fiican oo ah bandhiga fiicnan ayay xilli ciyaareedkan liverpool ku bilaabatay balse gadaal ayay kasoo kacda naadiga liverpool oo haatan booska labaad ee horyaalka premier league ayay ku jirtaa kaliya laba dhibcood ayay hogaan ku jirtaa oo liverpool lix iyo toban dhibcood ay leedahay halka man city oo horyaalka brimer leaga kaalinta koowaad kaga jirtana ay sideed iyo toban dhibcood haysato liverpool ayaa xalay daqiiqadihii ugu horeeyay ee ciyaarta leicester city waxay ahaydba koox ka fiicneed liverpool daqiiqadii saddexaadna leicester ayaa waxay dhaliyeen goolka koowaad ee ciyaarta iyagoo hogaanka qabtay kulanka ayaana qaybtii hore waxay kusoo dhamaatay hal gooli eber oo ay naadiga leicester city hogaanka ku haysay balse markii laisku soo laabtay qaybtii labaad liverpool ayaa waxay kusoo gashay waa cadaro aan caadi ahayn iyagoo daqiiqadii afartan iyo sideedaad ay liverpool dhalisay goolka koowaad ee barbaraha ahaa dhankooda koodi kagba ayaan u dhaliyay goolka koowaad ee ciyaarta xalay liverpool kaasoo ahaa goolkii barbaraha ama ay ku bareejeeyeen goolkii koowaad amaba goolkii hore ay kaga dhaliyeen leicester city halkaasi kuma ekaan liverpool ayaa daqiiqadii toddobaatanaad waxay dhaliyeen gool labaad iyadoo ciyaarta xidiga lagu magacaabo dominic sabosly uu ka dhigay laba gool iyo hal oo liverpool hogaanka ku qabatay wixii intaas ka dambeeyey liverpool ayaa waxay ahayd kooxdii ciyaarta maamulinaysay iyadoo kulanka hadee intaasaan ugu siminaya mar kale gool saddexaad ka dhaliyeen kooxda leicester city diego jota ayaana goolka saddexaad ee ciyaarta u dhaliyay naadigiisa liverpool liverpool ayaana saddex gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta lester city liverpool ayaana usoo gubtay usoo gudubtay wareega xiga ee tartanka karabow kaabka waxaa jira kulamo kaloo xalay laga ciyaaray isla tartankani arsenaal ayaa badisay hal gool ee barbareefooda kaga badiyeen wareega xig ee tartanka ayay usoo gudubtay kooxda naadiga chelsea lagu magacaabo oo hadde waayahanba guul aysan is arkin ayaa xalay waxay ka badisay brighton half albion hal gool iyo eber ayayna kaga badiyeen chelsea ayaana baaqi kusii ahaan doonto tartanka karaboo kaabka iyadoo naadiga manchester city na xalay laga soo reebay amaba laga ciribtiray tartanka iyo e fiel kaabka ama kalabokaabka la yiraahdo kadib markii hal gooli eber ay newcastle united kaga badiyeen newcastle ayaana city ka reebtay tartanka karabow kaabka sanadkan aad ayuu u badayaa tartankaasi kulamada kaleo xalay laga ciyaaray waxaa kamid ahaa everton oo ka badisay aston villa laba gool iyo hal everton aa ku badisay aston villana tartanka waa laga reebay westham united-na hal gooli ebere ku badisoo waa soo baxday liverpoolna sidoo kale xale waatay soo baxday waxaana la sameeyey wareega xiga ee isku aadka tartankan iyo fielkaabka iyadoo tartanka ay iskugu soo hareen kooxa waaweyn sida liverpool chelsea iyo kooxda la yiraahdo arsenal ayaa qeyb ka ah kooxaha tartankan iskugu soo haray maasitna xalay tartankan waaba laga cirib tiray aston villa haddii aan ku bilaawno kooxda lagu magacaabo manchester united waxay ku aadeen newcastle liverpool waxaa laisku aadiyay barnamos halka chelseana blackborn naadi la yirahdo ay ku aaday arsenal iyo westham ayaa isku aadiyey everton iyo barleyna waa ay isku aadeen wareega afraad ee tartanka karabow kaabka ayaana xalay la sameeyey kadib markay kooxahaas soo baxeen isku aadkana sidaasi ayuu u dhacay oo newcastle oo soo reebta manchester city haatan waxaa loo dhiibay manchester united oo isla ciyaari doonaan marka la gaaro koowi soddonka bisha maaragta oktoobar ayuuna tartankan dib usoo laaban doonaa markaas oo la ciyaari doono tartanka lagu magacaabo karabow kaabka ama e v l kaabka wareegiisa afraad Mèm si tu an le nivou Bejwen nou pou tan jaye Fonten vitay la vadi Y'a pa de rade boss. Ah, Shawty, I'm a great one. est halkan hadii aan eegno horyaalka liigaha waxaa laga ciyaaray kulamo xiiso badan iyadoo real madridna ay dib ugu soo laabatay wadadii guulaha horyaalkaasi la liigaha ee dalka sbein kulankii u dambeeyay waatii laga badiyay real madrid balse xaray amaba xalay waxay dib ugu soo laabatay wadadii guusha iyadoo laba gool iyo eber xalay ku badisay naadiga lagu magacaabo real madrid guushii ayayna dib ugu soo laabatay real madrid sanadkan horyaalka laliigaha waxaa laga yaaban yahay kooxda Girona jiroon haatan kaalinta koowaad ee horyaalka laliigaha sbein ayaa ku jirtaa sagaal dhibcood ayay haysataa real madrid kaalinta labaad ee ku jirtaa sideed dhibcood halka barcelona kaalinta saddexaad ee kaga jirto horyaalka laliigaha toddobiiyo toban dhibcood ayayna haysataa xalay real madrid laba gooli ewer ee ku badisay jiroonana laba gooli haley ku badisay taasoo jiroona u saamaxday in maaragtay hogaanka ay u qabato horyaalkaasi la laliigaha jiroona kulamadii u dambeeyey waa laga badilayahay oo si xiriir ah ayay u badinaysa dooneysaa horyaalka laliigahana kaalinta koowaad ayaaba haatanba ku jirtaa dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha k n ayaad dhegeysaneysaan haddaan eegno markaan kulamadii laga ciyaaray horyaalka seeri eega ee dalkaasi talyaaniga naadiga ac milan ayaa saddex gool iyo hal kaga badisay naadiga lagu magacaabo kagliyaari halka naabolina afar gool iyo hal ay udunisi kaga badisay naaboli sanadkan weli waay waa cadareyneysaa inter milan naadigaasi iyana waa laga badiyey oo laba gool iyo halaa looga badiyey kooxda kubadda cagta inter milan sanadkan horyaalka seere eega dalka talyaaniga aada u xiiso badan yahay inkastoo inter xalay laga badiyay weli haddanase waxay ku jirtaa kaalinta koowaad ee horyaalka seere e shan iyo toban dhibcood ayay haysataa lixdii kulan ee ciyaartay halka ac milan oo badisay iyana ay ku jirta booska labaad shan dhibcood ay haysataa oo waa isku dhibca labada milan juventus saddexaad haatan ku jirta juventus way iskeentay saddex dhibcood ay haysataa laba dhibcood ayaa hogaanka looga hayaa atlanta afraada nabolina booska shanaad oo ku jirtaa koob dhibcood ayay soo mareysaa sanadkan roma ayaa laisdhehaya ama wax badan laga filan karaa tababara jose morino kooxdiisa balse haatan booska afariy tobanaad ayay ku jiraan oo xaalka ayaa ku xun kooxda roma shanta kulanna lasoo dhaafay laba waa laga badiyey laba barbaree galeen kaliya hal kulan ayay badiyeen kooxda roma xaalka ayaa bariga dhexe ka maraya naadiga roma kulamadaas ayaana laga ciyaaray horyaalka seeri eega talyaaniga laliigahana waxaa jiray kulamo laga ciyaaray isagana iyadoo maaragtay kateefana barbardhac ay galeen jiroona ay badasay reaal madrid ay badasay meelo xiiso badan ayaa la isla marayaa kulamadaas ayaana la ciyaaray haddaan eegno leonel missy kooxdiisii inter miami waxaa laga qaaday koobkii labaad ee ay doonayeen inay qaadaan maadaama kooxdan hore koob usoo qaadeen waxaa jiray fiinaal ay xalay ciyaareen koobka lagu magacaabo u s open cab kaas oo laba gool iyo hal inter miami looga badiyay hodson dynamo ayaana ku badisay naadiga la yiraahdo kulankan miis dhaawac ayuu kaga maqnaa oo mausan ciyaarin balse haddii miyaami koobkaasi xalay qaadi lahaayeen waa uu la qaadi lahaayo maaragta waa uu kula dabaaldegi lahaa waxaana usii dheeraan laheyd rikoorkiisa koobka ugu badan ninka adduunku maaragtay ku guuleystay balse xalay taasi dhicin oo dynamo ayaa ka diiday in inter miyaami ee koobkii labaad qaado mar kale koobkaasina xalawaaba laga dulqaaday kooxda lagu magacaabo inter miami halkaasna maxaa weeye inkastuuna miise ciyaareen haddana wuxuu rabay inuu sii dheereysto koobka uu ku guuleystay oo miise hadda ninka ugu maaragtay koob qaadista badan ayaa asaga iyo dani alves bay iskula jiraan oo imna afartan afar koob haystaan hadduu marka koobkan xal inter miami qaadi lahayd miis wuxuu noqon lahaa ninka ugu koob qaadista badan taariikhda oo kaalinta koowaad ayuu geli lahaa afartan iyo shan koob ayuu tegi lahaa balse xalay taasi ma aysan dhicin tahay dhegeystayaal qadka taleefanka ayaan idiin furi doonaa idinkoo soo wacaya sideetan iyo ama waxaan isla eegi doonaa chelsea oo xalay muddo kadib badisay hal gool iyo eber ku badisay wareega xiga ee tartanka karabow kaabka ee u gudubtay sidee u aragtaa marka bluwis oo wadadii guusha kusoo laabatay miyey sii wadi doontaa oo hore miyaa usii socon doontaa mase wax baa isbedeli doono ma laga yaabaa in maaragtay jalsiya qaab ciyaareedkeedii wax iska bedelo maadaama xalay wadadii guusha ay ku soo laabteen manchester city qudheeda xalay waa laga badiyey gebi ahaanba waxaa laga ciribtiray tartanka karabow kaabka manchester city sanadkan afar goob ayay u socotay balse haatan afar afarleyda waa laga kala jarayoo kaliya saddex kooba usoo hartay marka sidee baad u aragtaan man city iyo weliba bluwis dhageystaha ugu horeeya qadka ku jira asalaamu calaykum waa tahay saaxiibkaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay haddaan eegno tababaraha kooxda manchester city beb guardiola ayaa wuxuu ka hadlay guuldaradii xalay newcastle united kasoo gaartay kooxdiisa islamar ahaantaana looga ciribtiray tartanka karabow kaabka kadib markii xalay manchester laga soo reebay tartanka karabow kaabka wareegiisa saddexaad laga ciribtiray oo newcastle united ay reebtay guardiola ayaa wax laga weydiiyey sida uu arko in kooxdiisa laga reebay tartanka karabow kaabka islamarkaana riyadii afrileyda koob ahayd in maaragtay laga kala jiiro oo abeenta la yiraahdo beb guardiol ayaana wuxuu yiri ugu horeen waa inaan u hambaliyeeyo eh, newcastle guusha ay gaartay iyo inay u gudbaanba wareega xiga ee tartanka karabokaabka wuxuu leeyahay newcastle waxay la yimaadeen bandhig cajiiba si fiican ayayna u ciyaareen waan ugu hambaliyeynayaa balse wuxuu taagan yahay baani marka horeba karabow kaabka maana xisaabsanayn koley waa nin laga badiyey oo qof laga badiyey waxaa weeye waxaas ewalba ma rabin inuu dhaho wax maaragta laga filan karo beb guardiol marka xale wuxuu leeyahay aniga ewalba danka maleyn koobka karabo kaabka oo xisaabtaba iguma jiro laakiin tartamada kale ayaan xisaabsan doonaa oo leeyahay sida champions leaga premier leaga iyo weliba fa a saaxiibka qadka ku jira soo dhawow waa tahay dhegeystaasina qadka ayaa ka go-ay dhegeysta xigaa soo dhawow dhegeyst oo ku maqlaa magacii meeshaad joogto haye uguda gal barnaamijka soo dhawo haye maxamed kooxdee taageertaa waayahay arsenal wareega xiga ee fe kaabka waa waa usoo gudubtay xalay karbow kaabka waaba ka filahay wareeg waxaa inaad baryaha waaweyn haye boolo waaye kulankan dad alle u badisay sax kulanka igana waa la reeba adig haye jalsi marka hadda xaasilada wadada guulaha ma kusoo laaban kartaa maadaama xalay eh, eh, badisay kulanka ugu horeeya bisha sebtembar may may may adig dar alla xal u badisay <laughs> waa dar allaa leedahay eh, xoogay leedahay kuma hayso badin Eh, waayahay taageerayaasha jelsena way ku maqlayaan aadaa u mahadsan tahay dhageystahaasi wuxuu leeyahay jelsia xalay dar ilaahay u badisay laakiin wuxuu leeyahy wadada guulaha kuma soo laaban karto kooxda xalay buluis ka badisay waxay ahayd brighton oo ku jirta hadda kooxaha loogu cabsida badan yahay marka la joogo premier leaga eh, brighton waa koox aada u dhib badan in laga badiyo marka wuxuu leeyahy ugu toostay inay brighton ka badisay awooda leedaha meese aheen soo dhawo

Ah, marka waxaa leeda kulanka xalwa iskaga toosta ma ahe meelna uma socoto adiga kooxda taageertaa liverpool saddex koo saddex gool ay ku badisaa iyada waxaa waay warkeeda waa cadiya ah, ah, waayahay aada umahadsantahay sidaad barnaamijka qaybta kaga noqotay dhageystaha si uu naga soo wacayo deegaanka gubad saaxiibada kale ayaan fursadooda siin doonaa kooxda kubadda cagta jelsia xalay waxay kusoo laabatay wadada guulaha iyo wadada gooldhalintaba xalay ayay kusoo laabatay oo sida loo gala bishan sebtembar jelsia guul maaragtay wax goola ah ma aysan dhalin kulamadii ay ciyaartay bishaan oo dhan sidoo kale wax guul la yiraadana ma aysan gaarin balse xalay hal gool ayay dhaliyeen wadadii guulahana waa ay kusoo laabteen waxayna usoo gudbeen wareega afaraad ee tartanka karabokaabka goolkii xalayna ay ku badiyeen naadiga bluwis waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka jackson kaasay kaga mahad celinayaan goolkii xalay iyadoo haatanba ay u gudbeen wareega xige ee tartanka naadiga buluwis ayaana haatan waxaa la leeyahayba way kusoo laaban kartaa wadadii guulaha maadaama xalay cagta soo saartay dadka qaarna waxay aaminsan yihiin in maaragtay buluwis ay haatan soo dhaweyn inay maaragtay kulamada soo aadan ee badiso wax soo dhow maaha ayaa la leeyahay markaan haddaan eegna isla wararka jalsiya daafaca lagu magacaabo biin jilwal ee kooxda bluwis ayaa waxaa lagu soo waramayaaba inuu dhaawac soo gaaray kadib markuu ciyaaray kulankii karabow kaabka ee hal gool iyo eberka kaga badiyeen naadiga lagu magacaabo brighton ciyaaryahankan ayaa wuxuu xirtay calaamada kabtanka inta badan iyadoo maaragtay nicholas jackson uu qaybtii labaad dhaliyeyba goolkii guusha ay kooxda chelsea goolka kaliya ay ku badiyeen xidig rarilan ayaa u muuqday mid dhaawacmay kadib markii markiiba isku dhaceen xidigii hore ee kooxda chelsea ciyaaryahanka daadayar ee lagu magacaabo billy golmer jeben jilwell ayaana ciyaarta laga saaray kadib markii uu maaragtay sheegtay inuu aada u xanuunsanayo isla markaana uu dhameysan waayaba ciyaarta gebiyahaan banaanka ayaa looga saaray tanna jals waxay ku noqon kartaa dhaawac kale oo xanuunkiisa leh soo dhawo dhegeyst halo halo waynu ku maqalnaa codkaaga sar hay ibraahim kooxda taageertaa liverpool saddex gool iyo hal hale xala ku badisay wareega xiga ee maaragtay karbow kaabkana way usoo gudubtay haye ma sii socon kartaa isleeda bandhigaas way sii wadi kartaa bandhigaas ma sii wadi kartaa isleedahay liverpool koobkan maxaad ka rajeynaysiin haye jelse ka waran xalay wadada guulaha kusoo laabata hore ma u socon kartaa haye waayahay aada baad u mahadsan tahay dhageyste wararka barnaamijka ciyaaraha ayaad saaxiibayaal weli dhageysanaysaan qeybihii dambe ee barnaamijkana waan kusii siqeynaa warar dhowr waa ay inoo soo socdaan ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. waa tahay dhegeystayaal guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ka yenan ayaad kala socoteen ee taliya kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo